iyadoo gargoor leeg mayay gaxsanaay aqalkaaga gaafiyo gooni degayo sinta gubad uu ku hayo eed daarakagaaye marerlo miraa ka gurabtiyo gaashaankay dhebiyo garabsaday galyoma ramataw gunuuca guuxooda baxayo fanno goccia, vado a seguo dello fatta, cao, coro, flo, fughero. Vai a fughero. Thank you. Go again, again, again.

حمقي وكذا قراعي بعد كروب ولا نوم

do Brasil. God in maravilhosos.